alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka laba boqol iyo afariyo sagaashan baabu nahyi alrajuli walmar'ati can khidaabi shacrihima bisawaad ninka iyo qofka dumara in loo diidaayo ayuu u baab yahay can khidaabi shacrihima timahooda inay ku dharoobaan ama ay ku sibaaqeeyaan ama ku xineeyaan bisawaadin wax madow oo timihii oo caddaaday oo ciroobay in la madoobeeyo ragga iyo dumarkaba in loo diidaayo ayuu u baab yahay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can jaabirin radia allaahu canhu qaala utiya biabi quxaafa jaabir waxa uu yidhi waxaa la keenay biabi quxaafa abi quxaafa ayaa la keenay waalidi abi bakrin asidiiq radia allahu canhuma oo abii bakrin asidiiq aabbihii ahaa yowma fatxi makka waxaa la keenay maalintii maka la furtay wa ra'suhu wa lixyatuhu kaasaqaamati bayaada iyada oo walxaalo ra'suhu madaxiisa wa lixyatuhu iyo garhkiisu kaasaqaamati soonahda uu la mid ahaaday ama soomagale uu la mid ahaaday sida meelaha qaarkood looga yaqaano ama wancadka geedka la yidhaahdo uu la mid ahaaday sida meelaha qaar looga yaqaano wancad waa magacyo geed keliya la yidhaahdo yacni soonah iyo soomagale iyo wancad bayaadan xagga caddoonta fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam hayiruu haada hayiruu badela haada kan oo cirada a bedela wajtanibu ahawaad ka fogaada madowga oo wax madowha ku bedelina laakiin midabada kale ku bedela rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaynu garanaynaa timuhu markay caddaadaan oo ay caddaan u bataan amaba boos isugu baxaan inay sunno tahay in la sibaaqeeyo oo wax la mariyo xadiiskii horena waa laga qaadanayey ina alyahuuda waalnasaara laa yasbiquun fakhaalifuuhum markaa sibaaqaynta loo ogol yahay in timihii wax lagu beddelo midabka madowgu soo geli maayo madowga xadiiskan ayaa diidaya iyo axaadiis kaleba xadiiskan culamada qaar baa ka hadlay muslim baa saxiixa ku soo wariyey ha yeeshe bacdi baa cilleeyey inta ugu dambayso wajtanibu sawaad ah oo waxay yidhahdeen xadiidku inta kale waa sugan yahaye laakiin qadarkaa dambe wajtanibu sawaad ruwaaddu waa isku khilaafeen oo bacdina ziyaadadaa waa soo wariyeen bacdina waa ka reebeen weliba waxaa la soo naqliyaa qaar nafiyey oo intaasi miyay ku jirtay dabeedna uu yidhi maya marka iclaalkaa bacdi ay cillaynayaan sax ma ahee xadiidku waa haabito waa sugan yahay waayo ruwaadda inta marka isbaatinaysaa badan inta sugaysa oo midu waxa weeye yacni markaa a noqon mays ee waa saxiixa cidda soo warisayna turuq marka waxa weeye mutacadida oo ku waafaqaysa ayaa jirtaa oo sidaa ula soo warisay oo jamac marka waxa weeye hiqaad ah baa ku waafaqay sidaas aawadeed sida saxiixi waxay tahay xadiidkan inuu saxiix yahay sida imaam muslimba u saxiixiyey aimo kaloo badanna u saxiixiyeen xadiidkani waa saxiixun haabitun intan aakhirkee wajtanibu sawaadna cillo male cilo qaadixa ma leh waa saxiixa haabita weliba shawaahid kalena waa leeyihi shawaahiddaa waxaa ka mid a xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo ay soo wariyeen oo sheegaya inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yakunu qawmun yakhdibuuna fii aakhiri azamaani bisawaadi laa yariixuuna raa'ixata aljanna waxaa jiri doona dad markaa timahooda beddeli doona oo ku dharoobi doona ama markaa ku sibaaqayn doona aakhiru zamaanka madow madow bay timahooda ku markaa madoobayn doonaan madoobaysay marsan doonaan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yariixuna raa'ixata aljanna urin maayaan jannada urteeda ma urinayaan xadiiska abu daawuud iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo taxaawi fii mushkil ilaahaar ayaa soo wariyey ha yeeshee xadiidkaa laftiisa ibnujawsi ayaa ka hadlay oo yidhi xadiidku ma sugna bal waa mawduuc sanadkiisana waxaa ku jira cabdulkariim ibni abilmukhaariq baa ku jira oo daciifa laakiin culammadu waa radiyeen oo cid ku waafaqday ma jirto xaafid ibnu xajar waa radiyey a'immo kaloo badani waa radiyeen axad culammada ka mida oo ku waafaqay ma ogin ahlucilmi badanna waa radiyeen sheikhana waxaa ku dhacay wahmi sanadka cabdulkariim waa ku jiraa cabdulkariimkiibu wuxuu mooday inuu yahay cabdulkariim ibnu abilmukhaariq addaciif ninkaas oo daciifa ayuu mooday xaqiiqaduse waxay tahay ninka sanadka ku jira cabdulkariim aljazari usuusha qaarkoodna iyadoo la nisbaynaayo ayuu ugu soo arooray waa abu daawuud iyo taxaawi labada mid walba waxay caddaynayaan cabdulkariim aljazari inuu yahay bay nas garaynayaan waa midda labaadee cubaydullaahi ibnu camrin riqi oo wax ka warinaya cabdulkariimkan lam yarwi can cabdilkariim ibni abilmukhaariq cabdulkariim ibni abilmukhaariq waxbaba kama wariyo sanadkanna ninka ka warinaya waa cubaydullaahi riqi ayaa wax ka warinaya waa midda saddexaadee xadiisku abu daawuud buu ku yimi abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey cabdulkariim ibnu abilmukhaariqna leysa min rijaali abi daawuud aslan ragga sunanka abi daawuud wax loogu wariyey walow hal xadiisna ha noqotee kama mid aha sida lagu arkaayo tahdiibulkamaalka marka loo noqdo lagu arkaayo kullu dalika waxay caddaynayaan in la moodo xadiiska cabdulkariim ibn abilmukhaariqin uu soo wariyey inay tahay yacni waham iyo khalad dhacay oo shiikha ka dhacay inay tahay raximahu allah ayay caddaynaysa haddii la yidhaahdo caalim maxaa loo takhti'aynaya waxaa la odhanayaa difaac xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam la daafacayaa loo takhti'aynayaa in axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam la ilaaliyo oo la xafido oo la difaaco oo deed la raaco waa arrin markaa sharciya weeye waayahay waxaa laga qaadanayaa labadaa xadiis timaha in la madoobeeya iyagoo caddaaday inay xaaraan tahay aynay bannaanayn laakiin midabada kale la marinayo hadday tahay casaan ama ay tahay cawlaan ama ay tahay bunni waxay tahay mid yacni markaa bannaan bal sunno ah markay timuhu ay caddaadaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen goorta ay sunnada tahay in la eh, midabbada la mariyaa waa markay boos noqdaan oo timihii caddaan isugu baxaan ama caddaan ay u bataan culamada qaar baa sidaa ku qaydaya laakiin waa waa jiraan culammada qaarkood aan ku qaydin intimaha markaa la beddelo wax la mariyaa sunno weeye waajib ma aha bay yidhahdeen culammadu oo midabada kale ee lagu sibaaqeeyo casaanka iyo waxyaalaha la midkaan madowga ahayn waxay noqonaysaa bay yidhahdeen sunna ayay noqonaysaa saas aawadeed saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaar sibaaqiyey qaar aan sibaaqayn mid walba waa lahaayeen mid walba waa lahaayeen xadiidkan dalaaladiisa miyaan la odhan karin duulkan uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam timahooda inay madoobaynayaan aakhiru zamaanka xaaraannimo kuma tusinayso inaynay bannaanayn kuma tusinayso jannada ma urinayaanna waxaa lagu xambaarayaa sabab kale inay jannada u urin waayeen sidaa haddii la yidhaahdo ka waran waxaa la odhanayaa sidaasi saxiix ma aho nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay ficilkan oo u yidhi laa yariixuuna raa'ixata aljanna daahir wuxuu ku yahay cillada ama sababta aynay jannada u urinaynin inay tahay inay timahoodii caddaaday madoobaynayaan sababtaa inay tahay ayuu xadiisku daahir ku yahay waana nooca la yidhaahdo fii cilmi lusuul aliimaau waltanbiihu cala alcilla in la ishaaro la baraarujiyo cilladii oo mar waxaa la sheegaa sababta ayaa la sheegaa xukunka ayaa laga dambaysiyaa marna xukunkaa la hormariyaa sababtaa laga dambaysiyaa marna adawaadka qaarkood baa la geliyaa ama yani markaa inna iyo fa inna iyo ereyada la midka oo kale ayaa markaa la geliyaa marka mawdican waxaa la hormariyey sababtii yakuunu qawmun yakhdibuuna fii aakhiri azamaani biasawaad muxuu raaciyey nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yariixuuna raa'ixata aljanna sababtaynay jannada u urinaynin haddaynay tan ahaynee sabab kale tahay nebigu waa caddayn lahaa calayhi salaatu wasalaam waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam shareecada waa bayaamin jiray waana caddayn jiray bayaanna noqon mayso in sababtii inta laga tago xukunkaasi u dhacaayey ama cuquubadaasi u dhacaysay oo sabab kale la sheego oo ajnebi ka ah oo iyadu aan keensanin lagana aamuso sababtii keensanaysay taasi bayaankii iyo caddayntii noqon maysee in sidaas markaa la yidhaahdaa waxay noqon lahayd mid talbiiska uga dhowaansho badan bayaankii caddaynta nebiguna calayhi salaatu wasalaam talbiis waa ka nasahnaa waxaanu ahaa mid shareecada bayaaminayo caddaynayay buu ahaa fasaaxadiis iyo bayaankiisuna badan yahay yacni shareecadana caddaynayay dadkana naasix u ahaa wax kastoo wanaag ugu jiro u caddaynayey wax kastoo dhibaata ugu jirtana u caddaynaayay oo uga digaay wax kastoo wanaag ugu jirana yacni u caddaynayo ku boorinayo haakada marka laa yariixuuna raa'ixata aljanna waxa sababay waa ficilka ay samaynayaan oo ah timaha inay madoobaynayaan markay caddaadeen dabadeed waayahay yahay su'aal kalaa imanayso ku saabsan xadiis baa soo arooray tilmaamaya ina axsana maa hayartum bihi shayba alxinnaa'u waalkatam waxa cirrada ku beddeshaan waxa ugu wanaag badan laba shay waa xinnaha iyo katamka geedka katam la yidhaahdo iyo xinnaha labadaas ayaa markaa ugu wanaag badan xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood baa taxsiiniyey sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada taxsiinisay waana looga horreeyey waxaa la arkay oo mushaahada ah culammada qaarkoodna ay sheegeen dadka qaarkood markay jirrabeenna ayaguna markaa arkeen haddii xinnahan iyo katamkan laysku daro oo dabaed markaa ciradii la mariyo inay madoobaynayaan marka axaadiistan iyo xadiiskaasee loo kulminayaa waxay ahlucilmiga qaarkood ku xambaareen si aanu xadiiskan uga hor iman in marba mid gaarnimadiisa loo marinaayo marna xidnahoo keliya la marsanayaa ciradii la marinayaa marna katamka oo keliya la marinaya laakiin labadii la ysku dari maayo calaa kulli xaal ciradii markaa beddelaadda la beddelayo ama la xinaynaayo waxay tahay markaa mid laynagu booriyey laakiin waxaa lagu xinaynayaa ama lagu beddelayaa waa wixii aan madow ahayn madowgii xadiiskan baa ka reebay oo sibaaqaynta layna amray dee madowgaba waa ku rumoobi lahaa laakiin waxaa la odhanayaa waxa weeye waa caam caamkii waa la khasiso waxbaa laga reebo madowgaa laga reebay madowga ayaa laga reebay waxaa la keenay haddaba xinno madow oo la yidhi xinno balaak baa la yidhaahdaa xinnihii maadaama la marsan karo xinno xinno balaak la yidhaahdana la sheegay oo la yidhi marka waa xinno waa xinno balaak la yidhi isaguna markaa la qase ee marka waxa weeye la yaro daayo ee dabeedna marka waxa weeye timihii la mariyo haddii wakhti loo daayo waa madoobeynayaan ka warranka noocaas isagu miyaanu bannaanayn waxaa la odhanayaa shaygan wax madoobaynayaa noocu doona ha noqdo ama xidhna ha lagu magacaabo ama magac kale ha loo bixiyo ama xidhnahoo wax kale lagu daray ha noqdo ama kimika la soo sameeyey ha noqdo madow oo dhan waa laynoo diiday magacii la doona ha loo bixiyo timihii in la madoobeeyo markay caddaadaan dabadeed waa laynoo diido waa laynaga manciyey xinnaha caynkaasee wax madoobaynayana bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa inaan markaa eh, timihii lagu madoobayn waa in xinno kaloo cas lagu daraa sida asheekh ibnu cuthaymiinba uu yidhi oo waxa weeye kaas eh, wax madoobeynaya waxaa la samaynayaa markaysaa markaa mid kaloo cas baa lagu darayaa liyasiira bunniyan si aanu madow saafiya u noqon oo u bunni u noqdo ila midabada dhammaan in lagu beddelaa waa bannaan tahay aan ahayn midabka marka madowga aan ahayn marka kaa bunniga ahi wuxuu noqonayaa markaa mid bannaan buu noqonayaa waa mid markaa casaan iyo madow u dhaxeeya bunni marka taana sidaas weeye timuhu haddaynay caddaan oo ay madow yihiin qofku hadduu doono inuu sii madoobeeyo ma u bannaan tahay waxaa la odhanayaa mamnuuc ma aha haddaan markaa darar xagga caafimaadka haddayna lahayn wakhtiyada qaarkood waxyaala kimika bay dadka qaarkood isticmaalaan oo timihii madoobaa inay sii madoobeeyaan doonaan waxyaalaha caynkaasina hadday xagga caafimaadka ay dhib leeyihiin inuu qofku isticmaalaa uma bannaana laa darara walaa diraar laakiin xagga caafimaadka haddaynay dhib lahayn tashabbuh gaalo la shabahayaana aynay ku jirin laa xaraja fii dalik wax dhibi kuma sugnaa timihii madoobaa in lasii madoobeeya wax dhibi kuma sugnaa ee waxaa la diidayaa timihii caddaa in la madoobeeyo ayaa la diidaya dadka qaarkood waxay yidhaahdaan axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam marka la sheego ayay waxay yidhaahdaan saxaabada cid ka mida ah madoobeyn jirtay oo hebel iyo hebel iyo hebel baa madoobayn jiray waxaa la odhanayaa xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ficil saxaabi lagama horgeeyo waayo xadiisu nebiy sala allahu aleyh wasalam xujatun cala aljamiic xadiiska nebiga dhammaan dadkoo dhan xujo ku ah qowl saxaabi iyo ficil saxaabitoonna xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ma caaridi karo waayo saxaabada arrinkoodu waa ijtihaadi ficilka ay samaynayan ijtihaad bay ku samaynayaan ijtihaadkiina khata iyo sawaab buu labada mid walba aqbalaa aw kala dhex yaallaa ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun xadiiska saxiixaynka waa loo cuduraa haddii marka waxaa weeye saxaabada qaarkood xadiis marka ay ficilkoodu khilaafo ama odhaahdoodu khilaafto waxaa jirta acdaar culammadu ku khilaafaan axaadiista qaar waxaa ka mid a xadiiskaasi inaanu soo gaadhin ayaa ka mid a ilaa saxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam iyo culammadu afraaddoodu mid waliba axaadiista nebiga miyuu koobay may ma koobin waatuu imaamu shaafici uu yidhi caalim kastaba shay sunnada ka mida iyo shay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ka midi waa ka qarsoomaysa waa ka tegaysa oo caalim axaadiista nebiga wada koobay oo aan xadiis ka qarsoonaan ma jiro imaamu shaafici baa odhanay sidaas aawadeed baa imaamu shaafici uu yidhi haddaa aragtaan hadalkayga oo khilaafsan xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam hadalkayga gidaarka ku dhufta xadiiska nebiga qaata isaga raaca isaga raaca waxaa jira kitaabu ibnu taymiya qoray oo la yidhaha rafcu lmalaam can ala'immati alaclaam oo kaga warramayo acdaarta a'immada ama culamada kibaartee waaweyni bacdul axaadiis ay u khilaafeen waxaanuu sheegay ilaa toban sababood waxaa ka mid a xadiidku inaanu soo gaadhin imaamka ruuxuna waxaa soo gaadhay ayuu mukallaf ku yahay oo khitaabu sharci isaga nisbadiisa wuxuu u sugnaanayaa markuu soo gaadho dabadeed markaasuu u sugnaanaya waxaa ka mid a inuu maqlay xadiiska waanu agtiisa ka sugnaan oo isleeyahay xadiiskaasi saabit maaha nebigu saa uma odhan ama daciif inuu yahay iyo wax la mida la moodo inkastoo cidda saxaabada ka dambaysay taasi ku badan tahay taasi ay markaa waxaa dhicitaankeedu ay door noqon karto ay markaa in doori ka dhici karto oo saxaabada nisbadooda yarta laakiin saxaabada laftoodu qaarkood waxay moodi jireen bacdu axaadiis oo saxaabada qaar u sheegeen inuu wahmiyey siday caaishaba saxaabada qaar ugu wahmi xukmintay siday caaishaba saxaabada qaarkood ay wahm ugu xukuntay iyo khalad oo ay tidhi wuu ilaawey ee sidaa nebigu uma odhanay sidan uu yidhi ama cumarba yani markaa sidaas laegu yeelay waa xadiiskii faatima binti qays uu yidhi laa nadacu kitaaba rabbina liqowli imra'atin laa nadri annasiyat am xafidat wahaakada waxaa ka mida inuu moodo inuu mansuukh yahay waxaa ka mida inuu ta'awulo adigu asbaabo markaa mutacadida oo badan ilaa toban sababood ayuu gaadhsiiyey markaa saxaabi hadduu xadiis khilaafo qowlka saxaabiga iyo ficilka saxaabigu xadiidka xujo ku noqon maayo ee cagsigaa sawaaba laakiin saxaabiga waa loo cudrayaa khilaafka uu khilaafay waxaana loogu xambaarayaa maxmal wanaagsan baa loogu xambaaraya yucdaru lahu marka waxaa la kulminayaa qadarkii culammadii iyo saxaabada in la ilaaliyo iyo xadiidkii nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu camal falo oo loogama tegayo xadiiska nebiga saxaabiga iyo saxaabiga ayaa khilaafay looga tegi maayo waayo xadiidku waa xujatun binafsihi iskiibuu xujo u yahay waa xujo mustaqila ah weeye haakada hadday sugnaan lahayd ijmaac khilaafsan xadiiska oo la odhan lahaa waxa weeye ijmaac baa ka hor yimi oo dhammaan culammadu waxay ku ijmaacsanaayeen ama salafku ku ijmaacsanaayeen calaa khilaafi hada alxadiis taasi waxay noqon lahayd calaamad caddaynaysa xadiisku inuu mansuukh yahay waan lagu camal falay laakiin mar haddaynay taasi jirin waajibku waxa weeyaan xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu camal falo la qaato ayaa waajib ku yahay xagga madaahibta haddii la eego madhabu shaaficiya waxay qabtaa ciradii in la madoobeeyaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn waxay ka soo reebeen hal suuro suuradaasi waxay tahay jihaadkii marka la gelayo si gaaladii loo cabsi geliyo suurada noocaasoo kalea waa ka soo reebeenoo odayaashii marka ay jihaadka gelayaan inay timaha madoobaystaan si dhallinyaro loo moodo gaaladii uga baqaan oo markay arkaan iyagoo wada boos ah aan dhereerku uga soo daadan o dhan war itaal ma hayaan si aan taasi u dhicin oo ugu soo dhiiran ee cabsii u gasho xaaladda noocaasoo kale waa ka istisnoodeenoo waa ka reebeen laakiin haddii kale waxay yidhaaheen xaaraan weeyo ma bannaana in timihii la madoobeeyaa asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici wuxuu leeyahy risaalo yacni ku saabsan mawduucaas cunwaankeeda la yidhahdo taxriimu alkhidaabi bisawaad taxriimu alkhidaabi bisawaad shawaahidda axaadiistani leedahayna wuu keenayaa yacni waana ka hadlayaa waa yahay haqaamada waxaa laga shabahayaa timahan caddaaday baa saqaamada lagu shabbahayaa yacni bulcad buu leeyahy geedkaasi dee ciradii shabah buu ku leeyihi saasaa kasaqaamati loo yidhi kasaqaamati saasaa loo yidhi abubakar iyo abu quxaafa labaduba waxay ku caanbaxeen kunyadooda laakiin waxaa la odhan jiray abubakar cabdullaahi baa la odhan jiray magaciisi abu quxaafo aabbihii ana cusmaan baa la odhan jiray cabdullaahi bnu cusmaan ayaa la odhan jiray laakiin kunyada mid walba caan ku yahay ou ku caanbaxay marka abuquxaafa waa islaamay caama fatxi makka ayuu islaamay ah. tana tilmaantay odayaasha qaarkood baa marsada madowga oo waxay yidhahaan waa ku guursanaynaa dee waxa weeye cid buu doonayaa inuu khiyaameeyo markuu madow intuu mariyo dabeedna markaa sidii markaa ku golo fadhiisto dee la moodo nin yar inuu yahay dee waxa weeye waa arrinu markaa yacni cid markaa ku khaldayo marka cudurdaar ma noqonayso ma bannaynayso qasadka caynkaasaan ka xataa masalada dee aynu soo naqlin fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen sida shaaficiyadoo kale ay yidhahdeen waa ijtihaad bay ku yidhaahdeen arrinay dee daliil ku yidhaahdeen ma aha inay yidhaahdeen haddii jihaad tahay waa madoobaysan karaan odayaashii jihaadka taas lafteedu markaysaga mid yacni markaa nas le ma aha waa miday ijtihaadan markaa ku yidhaahdeen shay aakhar ha ciyaalka dee madoobayse in la mariyo sideeda loo diidi maayo laakiin waxaa la marinayaa hadday tahay wax caafimaadka wax yeelaya waxayna u bannaanaana in caafimaadka inay waxyeelayaan ashyaadani kimika iyo waxbay yihiin marka haddii waxa weeye taas ay tahay wax marka caafimaadkii yeelaya oo kimika ah oo caafimaadkii waxyeelaya waxay u noqonaysaa taasaa loo mancinaya loo diidaya laakiin madow baa la mariyey yacni marka looma diidaayo caruurtii oo kale waa la yska marin karaa haddaanay caafimaadka waxba yeelayn waxaa la marinaya laa ba'sa fii dalik baabka laba boqol iyo shan iyo sagaashan baabunahyi can ilqazac wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo qasaca wa huwa xalqu bacdi alra'si duuna bacdin qasacu waa maxay waa in madaxa qayb ka mida la xiiro qaybna la daayo timihii madaxa la kala qaybinayaa qaybna waa la xiirayaa qaybna waa la daynayaa wa ibaaxati xalqihi kullih iyo in timaha in la wada xiiro ay mubaax too bannaan tahay oo loo bannaynaayo lirajuli ninka loo bannaynaayo inuu timihii wada xiiro duuna almar'ati qofka dumara aan loo bannaynayn oo dumarka timihii inay xiiraan iyaga uma bannaana laakiin raggii timihii inay wada xiiraan waa u bannaanta inay daayaanna waa u bannaanta way la baxaan timaha laakiin qayb ka mida inay xiiraan qayb ka midana daayaan taasaa la reebaya oo laynoo diidayaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can ilqazac cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay can ilqazac qazaca ayuu reebay intimaha qayb ka mida la xiiro qayb ka midana la daayo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay waa yahay xadiidka kun iyo lix boqol iyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo labiyo toddobaatan wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey ibnu cumar qaala ra'aa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam sabiyan qad xuliqa bacdu shacri rasi cabdullaahi ibnu cumar waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu arkay sabiyan ilmo yar buu arkay oo sabi ah ilmaha yaroo qad xuliqa jumladu sifo waxay ka tahay sabiyan ilmaha yaroo qad xuliqa la xiiray bacdu shacri ra'si timihii madaxiisa wax ka mida la xiiray wa turika bacduhu qayb ka midana la daayey oo laga tegay oo aan la xiirin fa nahaahum can dalik markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ka reebay oo u diiday wa qaala wuxuu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ixliquuhu kullah xiira timaha dhammaantood xiira dhammaantood xiira aw itrukuhu kullah ama dhammaantood daayo ka taga ama wada xiiro ama wada daaya laakiin qayb ha ka dhigina mina qaybna xirtaan qaybna daysaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiixin calaa sharti albukhaariy wa muslim wuxuu ku soo wariyey sanad saxiixa oo shartiga bukhaari iyo muslim ku sugan labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa timaha qayb ka mid a in la xiiro qayb ka midana la daayo in la diidaayo nebiguna reebay calayhi salaatu wasalaam taasaa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan waa karaahiyo oo taas waa laga fiican yaho in la sameeyo ma ah daahirka xadiidkana waxaa u dhow taxriimka oo wax ka leexiye haddaan la helin daahirka xadiidku waa in taxriim lagu xambaaro qaacidaduna waxay tilmaamaysaa annahyu yaqtadi ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn inkastoo culammada qaarkood yidhaahdeen ashyaada ku saabsan aadaabta iyo yacni waxyaalaha caynkaasa ku saabsan nahyada ku yimaada ee adabka ah waxyaalaha markaa liladab loo reebaayo yacni waxa weeye taxriim badiba aynay ku xambaarin bacdu ahlicilmi ashyada qaarkood baa waxay noqdaan ama irshaad iyo wax la mida ayay markaa noqdaan laakiin irshaadku wuxuu ku gaaryahay waxyaalaha masaalixda adduunyo ku saabsan ayuu ku gaaryahay yidhahaan badiba culammadu calaa kulli xaal yani waxaweye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qazaci in la diidaayo sidii loo xiraaba waa sidii kale mar haddii timihii qaybna la daynaayo qaybna la xiiraayo hadduu dhan xiir noqdo oo uu markaa barhkaana xiiro barhkaana daayo waa qasaci hadduu food la soo hadho ama food loo soo reebo inta kalena la xiiro waa qasaci haddii dhoor la soo reebo hareerahoo dhan la xiiro inta dhexda la daayo waa qasaci haddii jeegada la xiirto oo markaysa markaa waxaa dee inta kale la daayo waa qasaci wa xalqu bacdi ara'si wa tarku bacdi yacni waxa weeye timihii madaxa wax ka mida in la xiiro wax ka midaan la daayo bay dhammaan soo wada gelayaan hadda waa soo bateenba yararkaa jeegada xiiran ya aad bay u soo bateen waxaa kaloo weheliye tashabuh baa weheliya oo gaalada qaarkood baa sidaa u xiratay markaasay ku dayanayaan qadiimna waa ahaydoo dee gaalada qaarkood waxay samayn jireen caynkaas inay jeegada xirtaan waa samayn jireen imaam axmed ibnu xambal waa tii la weydiiyey can xalqi alqafa qoordiidkaa la weydiiyey qoordiidka ayaa la weydiiyey halkaa qadaadka in la xiiro baa la su'aalay dabeedna imaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi waa lmajuus gaalada dabka caabudda ficilkoodii weeye yacni majuuskaas sidaas sameeya wuxuu tilmaamayaa tashabuhii gaaladu inay ku jirto ayuu tilmaamaya min gaalo in la shabbahaya meesha ka imanayso nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixliquhu kullah aw itrikuhu kullah ama timaha wada xiira ama wada daaya timaha in lala baxaa waa bannaantaha in la xiraana waa bannaanta saas aawoodee alimaamu nawowi wuxuu odhanayaa timaha xiirista la xiirayo iyo bixista lala baxaya labadu waa jaa'is xadiiskan baanu u deliishaday ixliquhu kullah aw itrukuhu kullah haddaba maxaa laga odhanayaa xadiiska tilmaamaya siimahum taxliiq khawaarijta markii laga warramayey nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamadoodu waa tima xiir ay timaha xiirtaan baa u calaamada waxaa ka jawaabay alimaamu nawowi baa ka jawaabay fii sharxi saxiixi muslim waxaanu odhanayaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa calaamad calaamadduna faa'iidayn mayso inay xaaraan tahay oo dee nebigu wuxuu kaloo yidhi calaamaddoodu waxa weeyaan nin waxa weeye sidii naas oo kale wax ahi ka laalaadaan ya naas dumar oo kale wax ahi nimay ka laalaadaan baa u calaamada baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aayatuhum waxaana la garanayaa arrinka khalqiga caynkaasoo kaliya inaanu xaaraan ahayn marka gacantiisa inuu markaa naaskaasi ka laalaadaa dee wax ficilkiisiya ma aha xaaraanna ma aha imaam nawowi baa odhanaya marka mujaradu calaama sida looga jeedo xadiiskaabaa kanna looga jeeda calaamadda inaanay xaaraan ahaynna waxaa u daliila ixliquuhu kullah aw itrukuhu kullah kullu dalika wuxuu ku odhanaya fii sharxi saxiix muslim marka taana saas weeye waxay culamada qaarkood qasaca ka reebaan haddii mudaawaad keensado daaweyn qofka la daweynaya mise mawdico kale laga toobaya madaxa ka mida culamada qaar baa taa uga soo reebay ama waxaweye nabar baa ku dhaco de meeshaa loo baahan yahay in marka ama la tolo ama wax la mida wahaakada laakiin taa lafteeda sida saxani waxay noqonaysaa in markaa timaha inta kalena la raaciyo la xiro maan la kala reebin alaxwad waa saas xadiidka kun iyo lix boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddexiyo toddobaatan wa can cabdillaahi bni jacfarin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam amhala aala jacfarin radia allahu canhu halaasan cabdullaahi bnu jacfar waxa uu sheegay waa cabdullaahi bnu jacfar ibni abi taalib ana anabiya sala allahu aleyh wasalam in nebigu amhala u kaadiyey aala jacfarin reer jacfar wuxuu u kaadiyey radia allaahu canhu alaaan yacni saddex markaa habeen buu u kaadiyey yani jacfar baa la dilay jacfar markii la dilay isla markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeye ficilkan ma samayn uu xadiisku sheegi doono waa u kaadiyey ha iska murugoodaan ha iska ooyaan oohin aan baroori la socon ya isnacuu liaali jacfara طacaaman faqad ataahum maa yashhaluhum reer jacfar cunto u sameeya oo bimacnaa cunto hadiyad ugu keena wax mashquuliya markaysa markaa u yimi oo la kulmaya haakada uma ataahum intaa dabadeed saddexdii habeen dabadeed buu u yimi nebigu calayhi asalaatu wasalaam faqaala waxau yidhi laa tabkuu calaa akhii bacda alyowm laa tabkuu ha ooyina calaa akhii walaalkay ha u ooyina jacfar buu ku magacaabaya walaalkii waa ilmaadeer ruma laba walaalaa kala dhalay waa jacfar ibnu abi aalib jacfar ibnu abi aalib ibna cabdilmualib iyo maxamed ibni cabdillaahi ibna cabdilmualib waa ilmaadeer ruma laa tabkuu ha ooyina calaa akhii walaalkay ha u ooyina oo jacfar ibnu abi aalib ah bacda alyowm maanta dabadeed ha u ooyina yacnii saddexdii mar hadday dhammaadeen ha u ooyina culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu uga jeedaa inay markaa fiican tahay inaan loo ooyin mar haddii saddexu dhammaadeen laakiin oohinta baroorta ka madran dee mamnuuc ma aha in kadib loo ooyaa laakiin sida fiicani waxay tahay waa inay sabraanoo markayse markaa oohintiiyo yacni murugadii iska baabi'iyaan uma qaal intaa dabadeed wuxuu yidhi udcuu lii bani akhii iigu yaadha inamadii walaalkay dhalay ilmo jacfar igu yeera ilmo jacfar igu yeedha fa jii'a bina waana la keenay buu yidhi cabdullahi ibnu jacfar baa odhanaya kaannanaa afrukh iyadaad mooddo inaanu shimbiro dhashoodo kale nahay aanu yaryar nahay ayaa nala keenay nusakha qaar waxay qorayaan laba nuun qaarna waxay qorayaan saddex nuun bay qaar qorayaan qaarna labay ku kaaftoomayaan yacni laba isku shidan kaanna fa jii'a binaa waa nala keenay kaanna afrukh yacni kaan iyo naa yadaadna mooddo inaannu nahay shimbiro dhashoodoo kale aadna mooddo inaannu nahay sida murugadu noo saamaysay markii horena aanu yaryarayn fa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam udcuu liya alxallaaqa iigu yeedha ka markaa xiirista u saaxiibkee wax xiira waa loogu yeedhay fa amarahu wuxuu amray in timaha laga xiiro fa xalaqa ru'usana wuxuu xiiray madaxyadeedii buu xiiray u xiir buu yidhi dabeedna waa loo xiiray rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixuu ku soo wariyey calaa sharti albukhaariyi wa muslim shardiga bukhaariyo muslim sanad saxiixoo ku sugan ayuu ku soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal cidda ay musiibada ama geeridu ku timaadaa marka ugu horraysa marka waxa musiibadu ku timaado yacni marka murugada iyo oohinta iyo ashyaada noocaas dee raxmad weeye haddaan baroori la socon waana shay fiican marka waxa weeyaan markaa ruuxu dee inuu yacni xaaladda caynkaasa murugoodo ama markaysa markaa u ooyo waa raxmad ilaahay qalbiga ku abuuray yacni oohintuna marka hadday ka madran tahay baroor ka madran tahay iyo qaylo qaylo yacni mid xaaraana ma aha xaaraan ma aha marka qadarka waxa weeye saddexdaa maalmoodee hore nebigu waa u kaadiyey kadib baa nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu amray inay oohinta joojiyaan oo dib aynay ugu ooyin dabeedna ubadkii ayuu marka u yeedhay inamadii dabeed markaysa wuxuu yidhi u xiira marka xiirista wakhtigaa la xiirayo oo marka liajli musiiba aan loo xiirayn dhibiinayna ku sugnayn baa laga qaadanaya timi xirkuna timaha la wada xiraa inay bannaantoo jaa'is tahay ayaa laga qaadanaya jamaahiirta culammadu waxay qabaan qasacu inuu karaahiye yahay ayay qabaan laakiin daa'ifa min ahli ahlilcilmi ayaa qaadatay xadiiska daahirkiisa laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhahaan waa karaahiyo bal qaarkood waxay sheegteen ijmaac inay tahay inay karaahiye tahay laakiin bacdu ahlicilmi waxay arjaxeen daahirka xadiiskay qaateenoo waxay yidhaahdeen nahyiga wax ka leexinaya taxriimka ma hayno waana sida isheekh ibni baaz iyo culamo kalena ay arjaxeen waxay ahlucilmiga qaarkood ka reebeen markay karaahada ay culamo badani sheegeen tilmaameen suurada ku saabsan haddii qasacu tashabbuh xambaarsan yahay oo qazacii hadday tahay mid markaa tashabbuhii gaaladu ay ku sugan tahay suuradaasi muxaram bay noqonaysa laakiin haddii kale waa karaahiyay yidhaahdeen culamada qaarna itlaaqan bay u yidhaahdeen waa xaaraan ay u yidhaahdeen itibaacan lidaahir alxadiis marka tashabbuha gaaladu raacana oo shaygani ay tahay shay gaalada macruuf ku ah inay caynkaas sameeyaan ay la gaar yihiin waxay noqonaysaa midaan xaaraannimadeedu ishkaalba lahayn waayo tashabbuhii gaaladan bannaanayn man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum laysa mina man tashabbaha bigayrina axaadiista qaarkood waata ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay kii cid kale isu ekaysiiya falaysa mina annaga nagama mid aha oo hadyigayaga iyo dariiqadayada iyo hanuunkayaga kuma sugnaa xadiiska kalena wuxuu tilmaamayaa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qole isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay inuu xaaraan yahay tashabbuhu ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo lix boqol iyo sagaaliyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo afariyo toddobaatan wa can caliyin radia allahu canhu qaala nahaa rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam an taxliqa almar'atu ra'saha cali bna abi taalib wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay oo nahiyey an taxliqa almar'atu qofka dumar inay xiirto ra'saha madaxeeda inay xirto ayuu nebigu diiday oo reebay oo yidhi yaana saa la samayn rawaahu nasaa'iyu xadiiska nasaa'i baa soo wariyey ha yeeshee culammada qaarkood xadiiska waa daciifiyeen sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay culammada daciifisay ayuu kamid yahay oo sanadkiisu waa daciif bay yidhahdeen laakiin dumarku inaana timaha xiiraynin culammadu waa isla ogol yihiin oo loo diidaayo inay dumarku timaha xiiraan taa waa la isla ogolyahay waxaynu garan karnaa xataa xajkii iyo cumradii oo timaha jaritaanka la jaraya ay ka mid tahay nusuga ka mid tahay qofkii dumara waxaa loo sharciyeeyey timihii inay gaabiso oo timaha intay isku qabato ayaa qadar xubin la eg xubin ay maqas ku jaraysaa sidaasaa sunnadii marka ay ku soo aroortay axaadiistu ay ku timi waxaynu garan karaa raggana dee in aada lagu ammaanay wakhtigaa nusuga timaha inay xiiraan aayaddana waxaa la hormariyey tima xiirka latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun marka taxliiqa oo tima xiirka ah baa laga hormariyey gaabinta timaha la gaabinaayo laakiin waa nisbada ragga axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay ee saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi yarxamu allahu almuxalliqiin qaaluu ya rasuul allahi walmuqasiriin mar labaad buu haddana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yarxamu allahu almuxalliqiin ilaahay ha u naxariisto kuwa timaha xiirta markaasay yidhahaan rasuulka ilaahayow kuwa timaha gaabiyeyna ku dar oo ducada ka qaybgeli mar labaad buu ku celiyey yarxamu allahu almuxalliqiin markaasay yaa rasuul allahi walmuqasiriin kuwa timaha xiirta ilaahay ha u naxariisto markaasay waxay yidhaahdeen mar labaad rasuulka ilaahay waalmuqasiriin kuwa timaha gaabiyeyna ducada ku dar markii saddexaad buu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waalmuqasiriin marka waxaa laga qaadanayaa timo xiirkii wakhtigaa nusuga sidaas loo ammaanay ee tafdiilkiisa laga qaadanayo aayadda iyo xadiiskaba laga qaadanayo dumarkii looma sharciyeyn inay timaha xiiraan hadday u bannaanaan lahayd timaha inay xiiraanna wakhtigaa waa loo bannayn lahaa waxaa lagu kaaftoomay gaabin weliba aan weynayn oo intay timihii isku qabtaan in qadar xubin la eg ay maqas ku jaraan sababtuna waxay tahay dumarku inay timaha la baxaan waxay ka mid tahay quruxdooda hadday dhukuro noqoto ay timo xiiran tahay quruxdeedii qayb baa u dhinmaysa waxbaa ka dhacaya marka dumarka inay timaha xiiran waa mula waa in marka waxaweeye yani markaa isdhalandoorinayaan ayaa markaa ka imanaysa marka quruxdooday ka mid tahay inay timihii la baxaan waana u dareemayaan dumarku markaysa markaa inay tahay timo dheeraantu qofka dumari ay timo dheer tahay inay qurux badnaanteeda ay ka mid tahay waa waxay yaqaaniin marka waxaweeye nooc masle ah ayaa ku sugan oo tashwiiha oo muuqaalkeedii xumaanayo ayaa markaa ku sugan waa yahay waxaa soo arooray zawjaadkii nebigu sala allahu aleyh wasalam inay timahooda yaro gaabin jireen sida ku sugan fii saxiixi muslim inay gaabin jireen timahooda ayaa soo aroortay xadiiskana waxay ka daliishadeen culammadu zawjaadka nebiga sala allahu aleyhi wasalam ku saabsan wakhtiyada qaarkood inay markaa timaha yaro gaabiyaan dumarku inaan dhibi ku sugnayn inkastoo timaha inay dheereeyaan ay ka mid tahay quruxdooda ay ka mid tahay waxaanu imaamu nawowi odhanayaa ama cid kale ka soo naqlinayaa wakhtiga ay sidan samayn jireen waxay ahayd markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday dabadeed laakiin wakhtigu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam saa may samayn waayo timaha inay la baxaan waxay ka mid tahay quruxdooda iyo ziinadooday ka mid tahay marka wakhtiyadii dambe ee bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam inay ahayd goortay samayn jireen ayuu marka xadiisku ku saabsan yahin marka khafiifintaasina inayn dhib lahayn ay yaro gaabiyaan waxba dhib inayna ku sugnayn baa laga qaadanaya baabka baabu taxriimi wasli shacri waalwashmi waalwashri wa huwa taxdiidu alasnaan timaha in la xidhiidhiyaa oo timo kale lagu sii kabaa xaaraannimada ay xaaraanta tahay ayuu baabu yahay iyo waalwashmi washmi in la sameeyo oo jidhka la turturqo oo marka waxa weeye jidhkii la turturqo dabadeed wax midab u sameeyo ama indhakul ha noqdo ama nuurad ha noqoto ama wax la mid midee lagu shubo taasina inay xaaraan tahay buu u baab yahay waalwashri iyo washriga iyo ilkaha in la qorqoro inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay qorqorka ilkaha la qorqorayo si ilka feedhfeedhan qofku inuu leeyahay ay u muuqato wa huwa taxdiidu alasnaan washrigu waxa weeye in ilkaha la qorqoro weeye marka saddex arrin oo saddexuba xaaraan ah ayuu markaa baabkan u baabaystay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi in yadcuuna min duunihi ilaa inaatha in yadcuuna ma baryayaan ma caabudayaan min duunihi allah sokadii ilaa inaahan dhadig mooyaane wax kale caabudi maayaan oo waxay caabudayaan sanamo dhadig ama wax magacyo dhadig lebay caabudayaan mushrikiinta ama gaaladu wain yadcuuna ilaa shaytaanan mariida wain yadcuuna ma baryayaan oo ma caabudayaan ilaa shaytaanan shaytaan mooyaane shaytaankaasoo mariidan yacni markaa mudhuxsan oo shaytaannimada ku fogaaday madax adag alamrad waa inanka aan garhka lahayn weeye waxaa amrad loo yidhi wejigiisa wax timaa oo ku yaalla ma jiri waa sibibix shajaratulmardaa waa geedka aan caleynta lahayn marka shaydaan yacni waxa weeye mudhuxsan oo markaa shaytaannimada iyo belada ku madax adag ayaa looga jeedaa lacanahu allah allah ha nacdalo ama ikhbaar laga dhigo ama ducaa laga dhigo wejiga kale lacanahu allaah allah baa nacdalay shaytaankaas wa qaala laatakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wa qaala shaytaanku waxa uu yidhi laattakhidanna ay wallaahi allah baan ku dhaartay la attakhidanna yeeshe oo yeeshe oo yeeshe min cibaadika nasiiban addoommadaada xaalay ka mid yihiin nasiiban qayb yeeshe qaybtaasoo mafruudan la gooyey yacni qayb addoommadaada ka mida ah, ee yeeshee oo qaar aniga iraaca oo icaabuda oo iateeca ka yeele wala udillannahum allah baan ku dhaartay ee lumiye oo lumiye oo lumiye qaybtaa uu leeyahay waa yeelanaya ama addoommada wala umanniyannahum ididiilo geliye ididiilo geliye ididiilo geliye yacnii ididiilo aan ku kedinay wala aamurannahum allah baan ku dhaartaya amre oo amre oo amre falayubatikunna aadaana alancaam yacnii inay nicmoolayda dhegahooda googooyaan oo calaamad iyagoo uga dhigaya aniga in lay gaar yeelay u googooyaan sidaa amre oo falayubatikunna googooyeen oo googooyeen oo googooyeen aadaana ancaam nicmoolayda ama adhig iyo geel iyo lo'da dhigahooda jarjareen gaaryeelis ay shaytaanka u gaaryeelayaan ama sanamada u gaaryeelayaan daraaddeed sidaa u googooyeen wala aamurannahum amre oo amre oo amre inay khalqiga ilaahay beddelaan inay khalqiga ilaahay bedelaan amre oo amre oo amre oo fala yughayirunna beddeleenoo beddeleenoo bedeleen khalq allah abuurka ilaahay bedeleen aayadahan suuratu nisaa ku soo arooray allah wuxuu inoogu sheegayaa gaalada mushrikiinta ahi inay caabudayaan waxyaalo dhadig waxyaalaha dhadig ee ay caabudayaan waxaa laga tilmaamayaa waa shaytaamadaha ka shaqaynaya oo shay kastoo allah ka soo hadhay oo la caabudaayo waxaa ka adeegaya waxay tahay shaytaamad shaytaamad baa ka adeegaysa ama waxyaalo magacyo dhadig le caabudayaan oo allaata iyo alcuzza iyo manaata iyo asmaa dhadig bay lahaayeen wakadaa malaa'igta waxay u qabeen oo ay caabudi jireen gaalada qaarkood waxay u qabeen malaa'igtu inay dhadig tahay iyagaa u rumaysnaa sidaas ashyaada ay caabudayaanna dee shaydaamadaa ka adeegaayey nabigu calayhi salaatu wasalaam cuso wuxuu u diray khaalid ibnu waliid buu diray wuxuu u diray siduu cuso u soo baabi'in lahaa khaalid ibnu waliid waa tegay isagoo ciidankii wata meeshii cuso lagu caabudi jiray ayuu gaadhay oo tegey halkii buu dhirtii gooyey dhir baa meesha ku taallay la qadiso dhirtii ayuu gooyey wixii meesha laga sameeyuu dumiyey dabeedna waa ka soo noqda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ku noqo waxba maad samaynay mar labaad buu ku noqday kuwii ilaalinayey markii hore male waa ka yaaceen baa laga yaabaaye markay muuqii arkeen yacnii khaalid iyo ciidanku watay bay yaaceen buuray koreen wuxuu meeshii khaalid ugu yimi qof dumara oo qaawan oo ciidda isku liqaysa timaheediina saa u sii daysay ciidda marba intay qaaday korka iskaga soo shubaysa tii buu dilay xadiidku wuxuu sheegayaa in nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tilka alcuzza cuzza waa taas marka in yadcuuna min duunihi ilaa inaahan waxaa laga tilmaamayaa ama waxyaalo asmaa dhadig leh ama waxyaalo marka waxa dhadigba ah ama waxay u qabaan inay dhadig yihiin ama shaytaamadaha ka adeegaya ee cibaadadu xaqiiqatan ugu dhacayso cibaadada mushrikiintu ay la imanayaan suura ahaan iyo muuqaal ahaanna cid bay leeyihin waa caabudaynaa xaqiiqa ahaanna shaytaamadaha ayay u dhacaysaa cibaadadooda shaytaamadahaasay u dhacaysa waayo markay gargaar weydiistaan iyagaa u gargaaraya ama wax u soo xadaya wakhtiyada qaarkoodna shaytaamadahaasaa la hadlaya wa in yadcuuna ilaa shaytaana mariida shaytaan madax adag uunbay markaa caabudayaan shaytaankana allah waa nacdala shaydaanku wuxuu ballan qaaday inuu qayb weyn oo addoommada ka mida lumin doono oo kaxaysan doono walaudilannahum walaumanniyannahum wala'aamurannahum falayubatikunna aadaana alancaami wala'aamurannahum falayugayirunna khalqa allah intaasoo dhan waxaa ku hanjabaya shaydaankii bal siduu adkaynayo tawkiidaadku geliyey day bal dhaarta day banuunu tawkiidka mustaqalka aday ya wuxuu leeyahay wallaahi waa lumin doonaa oo waa lumin doonaa waa lumin doonaa oo waa yididiilo gelin doonaa yididiilada waxaa looga jeedaa waa huruuru kadinaayo ayaa looga jeedaa waqarakum billaahi algharuur wuxuu odhanayaa ilaahay waa ghafuuru raxiim ilahay waa idin dambi dhaafaya wuxuu odhanayaa marka waxaa laydin cadaabi maayo rajo been ah ayuu ku dagayaa ku kadinayaa mararka qaarkoodna wuxuu odhanayaa waad ka toobad keeni doontaayoo wanaaggaad ku dambayn doontaaye hadda xumaanta iska sii wad markaasaa waxaa laga yaabaa qofku inuu xumaantaa ku dhinto ya marna wuxuu ka odhanayaa ilaahay raxmadiisu waa waasic waa ghafuuru raxiim ina raxmatii sabaqat ghadabii war miyaad axaadiistana maqal ya in allah yidhi waxa waxaweye raxmaddayda ka hormartay ama ka qaalib noqotay cadhadayda nusuusaha raxmadda iyo eh, makfirada iyo ku soo arooray baa laga yaabaa inuu adeegsado si u kadiyo war jannada wax yarbaaba lagu galaa buuli maxaa ku luray miyaad maqan dadka qaarkood ashyaaday jannada ku galeen laambuu dariiqii gooyo jannada ku galaa gabadhii zaaniyadaha ey bay waraabiso jannaday ku gashay intaad adigu khayraad samaysaa waa siyaalaha shaytaanku u kedinaya allah siduu ghafuururaxiim u yahay ayuu shadiidulciqaabna u yahay jannada iyo naartubana qofka waa u dhow yihiin aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclih wannaaru milu dalik ya jannadu midkiin waa uga dhowdahay indhasha kabtiisa waa uga dhowdahay naartuna waa saasoo kaleoo indhasha kabtiisa waa uga dhowdahay marka kedinta shaytaanka in la yeelo maaha waxa uu yidhi ismaaciil ibnu muqri shicir dheer baa jira oo ku saabsan abwaabta dhowr beyt haddaan ka sheego shicirka aad buu dheeriyey taquulu maca alcisyaani rabbii haafirun sadaqta walaakin haafirun bilmashii'ati wa rabbuka rasaaqun kama huwa haafirun falim laa tusadiqu fiihima bisawiyati cala annahu birisqi kafala nafsahu likullin walam yakful likullin bijannati intaa dambe weliba waxay usoo naqliyaan si kalena waa usoo naqliyaan walam yatakafal lilanaami bijannati falam tarda ila sacya fima kufiitahu wa ihmaala maa kulliftahu min wadiifatii waxaad odhanaysaa rabbigay waa khaafir baad odhanaysaa adoo cisyaankii iyo dembigii ku suganaan ka toobad keenin baad odhanaysaa rabbigay waa haafir taquulu maca alcisyaani rabbi haafiruun sadaqta run baad sheegtay haafir waa yahay walaakiin haafirun bilmashii'ati ha yeeshee doonis buu ku dembi dhaafaa oo kuu doonuu u dembi dhaafaa kuu doonana uma dembi dhaafo yaa kuu sheegay adigu inuu kuu dembi dhaafayo qofku hadduu dembiga ka toobad keeno allah waa u dembi dhaafayaa si mutlaqaa loogu ballanqaaday toobad saxiixa hadduu toobad keeno in loo dhaafayo laakiin isagoo cisyaankii ku sugan oo dembigii aan ka fuqin oo aan ka toobad keenin in loo dhaafayo si mutlaqa looguma ballanqaadin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay wuu u dhaafaa kuu doono inuu u dhaafo wa rabbuka rasaaqun kamaa huwa ghaafirun rabbigaa waa rasaaq siduu ghaafir u yahu rasaaqna u yahay falim laa tusadiqu fiihima bisawiyati maxaad labada u simi weyday ila risqi joogi maysid waa adigan rooraya ee daalaya ee dhibaatoonaya ee yacni u dadaalaya sidaad risqa u heli lahayd dee waana rasaaq marka sida uu markaa khaafir u yahu rasaaqna u yahay maad iska joogtid markaasuu haddana ka dabayima uu yidhi calaa annahu birisqi kafala nafsahu likullin haddana labadu ma sinna ya labadu ma sinna cala annahu birisqi kafala nafsahu lilkulli risiqa cid walba waa u ballanqaaday laakiin cid walba janno uma ballanqaadin wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha marka labadu ma sinna kumaad raalli noqon inaad ku dadaasho oo u saciido wixii lagaa kaafiyey mooyaane yani wixii lagaa kaafiye lagu ballanqaadayna aad baad ugu dadaalaysaa shay aan lagu ballanqaadinna oo inaad heli doontiyo in kale aanad kala garanaynna waad dayacaysaa allah wuxuu inoo sheegayaa shaytaanku inuu amrayo inay xoolaha dhegahooda jarjaraan waxay u googoynayaan dhegaha xoolahana waxa weeye waa liajli alasnaam ashyaada ay caabudayaan iyo sanamadaasay u googooynayaan wuxuu kaloo ballan qaaday inuu amraayo inay khalqiga ilaahay khayiraan oo beddelaan oo khalqiga ilaahay ay beddeli doonaan marka ay dhegaha gogoynayaan oo markay baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiiladii ashyaada ka dhigayaan calaamad waxay uga dhigi jireen dhegaha inay jarjaraan marka takyiiru khalqi illaah khalqi ilaahay in la beddelaa ma bannaana shaygii takyiir likhalqi illaahi noqonaya wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonaya xadiidka kun iyo lix boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo shan iyo toddobaatan wa can asmaa radia allahu canha ana imra'atan sa'alat inabiya sala allahu aleyh wasalama faqaalat ya rasuula allahi ina bnatii asaabatha alxasba asmaa binti abi bakrin waxay sheegtay ana imra'atan in qof dumari sa'alat innabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga inay weydiisay oo faqaalat ay tidhi ya rasuula allahi rasuulki ilaahayow ina bnatii inantaydii asaabataa waxaa haleeshay alxasba jadeecaa haleeshay yacnii xanuun finan jidhka ka soo saaro xumad fara badan leh oo ilaa indhaha markaysa markaa waxan ay finan ku dhici karta inay ka soo baxaan ee jadeecada inay taanfilayaan haddana waa la iska tallaalaa bay yidhaahdeen kolle kutubaha casriga ah ina bnatii asaabat alxasba inantaydii waxaa haleeshay jadeeca ayaa haleeshay xanuunka finanka iyo xumada badan leh fatamaraqa shacruha fatamaraqa waxa go'ay shacruha timaheedii baa go'ay bacdu almuxadisiin khalatan waxay u akhriyeen baa layihi fatamazzaqa laakiin waa fatamaraqa siduu markaa dabdun bilxuruufi ku samaynaayaba fatamaraqa shacruha timaheedii baa go'ay wa innii zawajtuha aniguna waa guuriyey afa asilu fiih ma xidhiidhiyaa timaheedoo bimacnaa timo kale ma ugu kabaa si ay ugu muuqato inay timo leedahay timo badan ama timo fiican fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lacana allaahu alwaasilata waalmawsuula lacana allaahu alla ha nacdalo alwaasilata ta timaha xidhiidhisa oo timo kale ku kabta ama ku xidhiidhisa waalmawsuulata iyo ta timaha loo xidhiidhinayo muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kalena waxaa ku sugnayd alwaasilata walmustawsila yacnii alla ha nacdalo alwaasilata ta timaha xidhiidhiisa walmustawsila iyo ta dalbaysa in timaha loo xidhiidhiyo labadaba ilaahay ha nacdalo qawluha hadalkeeda ay tidhi fatamaraqa huwa biraa'i ra' buu ku sugan yahay wadabdun bilxuruufi wa macnaahu macnihiisuna intasara waa daateen wa saqata waa dhaceen timihii timihii baa iska googa'aya oo iska dhacaya oo daadanaya waalwaasilatu waasiladu allatii tasilu shacraha aw shacra hayriha bishacrin aakhar allatii tasilu waa ta xidhiirinaysay shacraha timaheeda aw shacra hayriha ama cid kale timahay leeyihiin ku xidhiidhinaysay bishacrin aakhar timo kale timihii baa kale lagu sii xidhiidhinayaa bimacnaa lagu kabayaa oo laga dul keenayaa oo dabeedna laysku wada xidhayaa qofkii wuxuu u muuqanayaa timo badan inuu leeyahy marka saa la sameeyo waalmawsuula mawsuuladuna allatii yuusalu shacruhaa waata timaheeda loo xidhiidhinayo walmustawsilatu ta dalbaysaana ee weydiisanaysaa allatii tas'alu waata weydiisanaysaa man yafcalu dalika laha cid sidaa u samaysa ta cid weydiisanaysa ayaa markaa mustawsiladu tahay wakada culammadu waxay yidhahdeen waxaa la mida haddii nafteeda aynay u dalbayne cid kale u dalbaysana iyaduna waa la mido waa mustawsiladii xadiiskani wuxuu tilmaamayaa timihii timo kale in lagu xidhiidhiyo timo ardalfiishala la gashado inay xaaraanta aynay inay bannaanayn qofka dumara haddii timuhu ka go'een markaa lafteeda inay u bannaanayn guurka qofkii dumarah la guursaday oo markaa la dhisayo aroosad ay noqonayso lafteeda cudurdaar lagu banneeyey inaynay noqonaynin xadiiska laftiisa waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa timihii in timo kale lagu kabo ama lagu sii xidhiidhiyo oo timo ardalfiishala la gashadaa inay xaaraan tahay oo dembi kabaa'ira tahay kabaa'irnimadana waxaa laga daliishanayaa lacnadda nebigu calayhi salaatu wasalaam u nacdalay cidda samaysa waayo dembi kastoo lacnadii ku timi oo allah ama rasuulkiisu u nacdalay cidda samaysa waxay culammadu marka ay sheegeen inuu dembi kabiiro ay yahay yacnii sakaa'irta cidda ku kacdoo dembi sakhiira a samaysa lama nacdalo laakiin dembiga nacdali u soo aroortay fi sharci nusuusta ay igu soo aroortay wuxuu noqonayaa min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid noqonaya marka waa dembi kabiira a weeye waxaana laga qaadanayaa qofka samaynaya iyo qofka dalbaya iyo qofka loo samaynayo ee isaguna diidi waaya isagoo qof weyn oo caaqila oo baaliga ah walow yaanu dalbin bee loo samaynayaa inta mid walba dembiga inay ka siman yihiin maxaa laga reebayaa ilmo yar haddii loo xidhiidhiyo isagu dee mukallaf maaha waa marfuucu lqalam mawsuulada waa ka baxaya oo lacnadaas iyo dembinimada toonna haleeli mayse rufica alqalamu can alaaa waxaana ka mid ahaa can isabiyi xataa yaxtalim isagoo marfuucu lqalam laakiin ciddii kale loo xidhiidhiyo ee diidi weyda waxay la mid tahay ciddii dalbanaysay iyo ciddii samaynaysay ayay la mid tahay ta nafteeda u dalbaysa in loo xidhiidhiyo iyo ta cid kale u dalbaysaana waa isku mid oo mustawsila mid walba alatii tas'alu man yafcalu dalika laha aw ligayriha bacdu ahlicilmi waxay ku dareen aw ligayriha ama nafteeda ha u dalabto ama cid kale ha u dalabto waa mustawsila waa siiniya taabuu markaysagaa leedaho waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa talabu lwasli waxaana laga qaadanayaa mar hadduu shaygaasi xaaraan yaho aanu bannaanayn ka qayb qaadashada laga qayb qaato ama lagu caawiyaa inay la mid tahay yacni samaynta la samaynayo ama dalab ha noqoto ama u samayn ha noqoto ama ka loo samaynayo ha noqdo ama ka dalbanaya ha noqdo intuba waxa weye waa isku wada xukum mid waliba lacnada xadiidka ku soo aroortay ayaa markaa ku rumoobaysa waayah waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga xaaraanta ah aroos baa la gelayaa inaynay xalaalayn oo bannaynayn xadiidka kun iyo lix boqol iyo koob iyo konton can caaishata radia allahu canha naxwu muttafaqun caleyh caaishana waxa bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen xadiidkan mid la mida oo in gabadh ansaarta ka midi inanteeda la guurinayay dabeedna markaa waxa weeye ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay weydiisatay arrinka noocaasa nebiguna sidanoo kale ugu jawaabay nuskhada daarulminhaaj raqam umay qorin xadiidkan oo wuxuu eegay xagga matniga laakiin laba xadiisoo kala duwan ayay noqonayaan maadaama laba saxaabi laga soo kala warinaayo markaa sidaas aawadeed mashaayikhda raqamka u yeelay raqam gaara u yeelay ayaa markaa tacdaadkooda axaadiista ay tirinayaan ay saxan tahay oo fiican xadiiska hore marka ay leedahay gabadhaasi ay leedahay inanteeda la guursanayay wa innii zawajtuha dee dumarku wax ma guuriyaan weligu wuxuu noqdaa dee rag buu noqdaa laa tusawiju almar'atu almar'a wala tusawiju lmar'atu nafsaha qofka dumari qof dumara ma guuriso qofka dumar inay nafteeda ma guuriso waa in weli guuriyaa nin guuriyaa marka waxay uga jeedaa wa innii zawajtuha bimacnaa yacni waxa weeye waxaanu aqballay guurkeeda marka laakiin tawalliga guurka waxa tawallinaya waxay tahay uun waa weli ee maaha iyadu inay ficlan guurinaysay maaha waa xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lix iyo toddobaatan wa can xumayd ibni cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata radia allahu canha caama xaja cala almimbari caama xaja cala almimbari wa tanaawala qusatan min shacrin kaanat fii yaddi xarasiyin xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawf taabiciga la yidhaahdaa waxa uu sheegay waa ina cabdiraxmaan ibni cawf inuu maqlay mucaawiye caama xaja sannaddii uu mucaawiye xajiyey inuu maqlay cala almimbari xaaluu mimbarka korkiisa ku sugan yahay mucaawiye intuu mas-uuliyadda qabtay waxay yidhaahdeen oo uu noqday boqorkii muslimiinta ama khaliifadii muslimiinta uu noqday laba goor buu xajiyey mucaawiye intii ka horraysay ka hadli mayno laakiin intii mas-uuliyadda guud qabtay laba goor buu xajiyey mar waxay ahayd bale afar iyo afartankii marna waxay ahayd bale koob iyo kontonkii hijiriga waxay culammada shuraaxdu yidhaahdeen koob iyo kontonkii sannadii koob iyo kontonka oo xajkiisii dambe ah bay ahayd bay yidhaaheen tani annahu samica inuu maqlay xumayd ibnu cabdiraxmaan mucaawiyata mucaawiye uu maqlay radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday caama xaja sannaddii uu xajiyey mucaawiya xajiyey waa sanadii koob iyo kontonkaa lagu sheegaay cala almimbari mimbarka korkiisa xaaluu ku sugan yahay ayuu wuxuu ka maqlay waa mimbarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee madiine ku sugnaa mimbarkaasuu koray marka isagoo mimbarkaa korkiisa ku sugan ayaa xumayd wuxuu ka maqlay wa tanaawala waxaanuu qaatay qusatan yacnii in yar buu qaato min shacrin tima ah oo isku xidhan oo kaanat fi yaddi xarasiyin yaday miyuu idiin qoray mise yaddi nusakha qaar waxay qorayaan kolay usuusha kutubo asalkee soo wariyey xadiiska yaday iyo yaddi labadaba waa ugu yimi waa asallada lagu soo saaray busadaa timaha ahoo kaanad fii yaddi xarasiyin ee ciidankii madaxda ilaalin jiray ee mid ka mida gacantiisa ku sugnayd ayuu qaaday oo fa qaala wuxuu yidhi yaa ahla almadiina reer madiinow ayna culamaa'ukum meeye culamadiinnii samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yanha can misli haadih waxaan maqlay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yanhaa xaal uu reebaayo can mili haadihi tan oo kale isagoo diidaya nebiga oo reebaya calayhi salaatu wasalaam ayaan maqlay wa yaquulu waxaanu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam inamaa halakat banuu israa'iila xiina ittakhadahaa nisaa'uhum inamaa halakat waxay ku halaagsantay uun banuu israa'iila reer banuu israa'iil waxay ku halaagsameen oo keliya xiina ittakhadahaa nisaa'uhum goortay dumarkoodu yeesheen tanoo kale xiina itakhada haadihi nisaa'uhum nusakha qaar waxay ku darayaan yani haadihi xiina itakhada hadihi nisaa'uhum marka waa isku macnay xiina itakhadahaa iyo xiina itakhada haadihi goortay tan yeesheen ama ay marka goortay yeesheen nisaa'uhum dumarkoodu sidan oo kale ay sameeyeen ficilkan oo kale oo timaha timaha lagu xidhiidhinayo ay samaysteen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mucaawiya radia allaahu canhu inuu aada u inkiray timaha timaha lagu xidhiidhinayo timo loogu talagalay in tima lagu xidhiidhiyo oo isku xidhanna intuu qabtay ayuu marka wuxuu sheegay yacni in reer banu israa'iil tanoo kale lagu halaagay yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay reer banu israa'iil in tanoo kale ay ku halaagsameen markii dumarkoodu waxaanoo kale samaysteen culammadooduna u diidi weydey marka waa ku halaagsameen culammadu waxay yidhaahdeen waxay aqbali kartaa qoladaa in taasoo keliya lagu halaagay waxay kaloo aqbali kartaa taa iyo wax kaloo la socda in lagu wada halaagay ayay aqbali kartaa waxaa laga qaadanayaa inkaaru munkarka in munkarka lagu inkiro ciddii samayse lagu inkiro ayaa laga qaadanaya ayna culamaa uku markuu leeyahayna wuxuu uga jeedaa maxay idinka reebi waayeen idinku diidi waayeen kadibna wuxuu sheegay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo nebigu reebay waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda markaa dee munkar reebaysa shay xun inay daliilkay ku reebaysana caddayso waa laga qaadanaya kuma kaaftoominoo keliya inkaarka u diidaayo ee wuxuu u sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay sidaana yidhi waxaa kaloo soo aroortay maalintaa lafteeda inuu mimbarka ka yidhi maanta waa maalin caashuura ah maalinta caashuradana yacni waxa weeyaan soonkeeda lama faral yeelin oo nebigu wuxuu sheegay inaan soonkeeda la faral yeelin saasuu sheegay yacni waana soomay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kii doona ha soomo kii doonana ha ka tago taas sababteeda inuu yidhi ayna culamaa'ukumna riwaayaadka qaarkood baa sheegaya riwaayaadka qaarkood labada arrinba waa kulminayaan riwaayaadka qaarkoodna qaarba mid bay ku kaaftoomayaan arrinka caashuurada inuu u yidhaahdo ayna culamaaukum kan garanay inuu u yidhaahdo ayna culamaaukum maxay idinku inkiri waayeen weeye laakiin riwaayadka qaarkood oo aan qisadan sheegin oo yowmu cashuuraha keliya sheegay oo tilmaamaya ayna culamaaukum iyo qaar labadaba isku daraya waa jiraan marka arrinka caashuro ku saabsan inuu u yidhaahdo ayna culamaaukum sababteedu waa maxay bay yidhahdeen tan garanay inuu sidan u yidhaahdo oo maxay idinku inkiri waayeen weeye taasna waxay culammadu markaa shuraaxdu ay yidhaahdeen sida imaamu nawowi wakhayru sababtu u odhanayaa waxay weeyaan nisbada caashuurada marka loo eegaayo dee haddii caashuuradii la moodo inay waajib tahay ama inay xaaraan tahay ama inay karaahiye tahay saddexda mid walba waa arrin inkaar ka imanaayo dee waana sunne caashuurada soonkeedu waajibna ma aha xaaraanna ma aha karaahiyana maaha marka saddexdaa arrintii laysmoodsiiyeba oo dadka qaarkood ay u qaataanba waa arrin mudan inkaar oo sababteeda loo odhan karo ayna culamaa'ukum xadiiska kun iyo lix boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo toddobaatan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam lacana alwaasilata waalmustawsila waalwaashimata waalmustawshima cabdullaahi ibni cumar wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam lacana u nacdalay alwaasilata ta timaha xidhiidhisoo timo kale kusii kabta waalmustawsilata iyo ta dalbaysa in timihii timo kale loogu sii kabo ama tima ardalfiishale loo geliyo ta saa dalbaysana nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay waalwaashimata ta jidhka turturqaysa oo dabeedna markaa waxaa midabka u samaynaya ama indhakuul ha noqdo ama nuurad ha noqdee yacni ku shubaysa taasna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay waalmustawshima ta dalbaysa in washmiga loo sameeyo oo jidhka inta la turturqo marka laga dhiijiyo ama la jeexjeexo yacni waxaa midabka u samaynaya lagu shubo ama la mariyo indhakuul ha noqoto ama wax kale ha noqotee cidda sidaa dalbaysana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay arrinka xadiidkani inagu kordhiyey waxa weeye waa masalada ku saabsan waashimada washmiga samayntiisa iyo dalabkiisaba alwaashimana waxa weeye waa gabadha jidhkii turturqaysa oo kaga dhiijinaysa ama jeexjeexaysa dabeedna waxaan midabka u samaynaya ku shubaysaa suu markaa midabo iyo kallara u yeesho hadday doonaanna wax ku qoraya taasna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay ta talbaysa iyo ta samaynaysaba walmustawshima waa tii dalbaysi nafteeda ha u dalabto ama cid kale ha u dalabto waa takhyiir ilaahay khalqigiisi la beddelaayo khalqiga ilaahay in la beddelaan lama doonaan ma shay xaaraana weeye waxyaalaha shaytaanku rabo waxaa ka mid a khalqiga ilaahay in la beddelo waa waxyaaluhu rabee amraayo shaytaanku ayay ka mid tahay waayahay hadda marka waxaweye jidhkii waxyaalo lagu qorqoraa hadda jiro oo dee marka waxawe lagu sameeyo oo xataa waxyaalo dee xunxun qaarkood ay jidhkoodii ku qorayaan waxyaalaha noocaasoo dhan waa inaan la samayn waana waxaan bannaanayn jidhka in loo jeexjeexo ama loo turturqo waxyaalaha lagu qorayana iyaduna waa xaaraanoo ma bannaana marka dembi kabiira inay taa laga qaadanaya ila lacnada ku suganaya lacana alwaasilata walmustawsilata walwaashimata walmustawshima ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ashyaada noocaasa haddii qofka aan darar badani ka soo gaadhayn ama talaf iyo wax lamida iyo ashyaada manfacadoodu inay ka tagta iyo dhibaato badan oo yacni adaga inay ka soo gaadhayn waa inuu iska baabi'iyaa qofkii hore arrinkaa u sameeyey laakiin haddii dhibaato aanu u adkaysan karin ay ka imanayso oo ama xubnaha qaarkood yacni markaa manfacadoodu tegayso ama markaa talaf ka imanayo qalal iyo wax la mida ama dhibaatooyin kaloo darani ka imanayaan xaaladda caynkaasi waa iska daynayaa ficilkunbuu ka toobadkeenaya ficilkii waa inuu ka toobad keenaa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka